bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii sagaashan iyo toddobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim baabu الtashahudi fi الsalaa wuxuu baab yahay atixiyaadkii salaada galayay atixiyaadka salaada galaya waa labo atixiyaadka hore taqaanaan ragcadda labaad gala ee atixiyaadka u dambeeya ragcadda saddexaad ama afraad ama hadday salaadu laba tahay u dambeeyahee ragcadda labaad gala qayb tashahudku waa mukhtalaf qaybna waa mujmac calayhi bayna alculamaa fadhiga atixiyaadku fadhiga fadhiga inuu waajib yahay wax khilaafa kama yaal fadhiga isagaa inuu waajib yahay wax khilaafa kama yaal atixiyaadka dambeaynu ka hadlaynaa hadda atixiyaadka u dambeeya fadhigiisu inuu waajib yahay muran ma laha waa masale ijmaaciya asaga atixiyaadka tashahudka taqaanaan atixiyaatu lilaahi ala akhriyo mawaajibba mise sunno khilaaf baa ka jira laakiin fadhigiisu qadarkii atixiyaadka la akhrin lahaa in la eg in la fadhiyo inay waajib tahay waa masale ijmaaciya hadaynu ka hadlayno atixiyaadka dambe way nisfaanaan u atixiyaadka hore asagu fadhigiisa iyo asaguba khilaafba ku jira culamadu waxay odhanayaan fadhigiisu iyo asagu waa sunno nimanna waxay leeyihiin fadhigiisa iyo asagu waa waajib wax kala saaray oo yidhi fadhigaa waajiba ee asagu waa sunno ma arag atixiyaadka warkiisu waa kooban yahay waa waajib asagoo israacsan fadhi iyo adkaarba iyo waa sunno fadhi iyo adkaartii la akhrin lahaaba ama atixiyaadka dambe isagoo fadhigiisu waa masalatu ijmaacin inuu waajib yahay adkaarta la akhrinaya atixiyaadkunbaa khilaaf ku jira innaga shaaficiyada ogtihiin ka horena maxaan leenahay fadhi iyo atixiyaadba waa sunno ka dambana fadhi iyo adkaarba waa waajib waa rugni min arkaan الsalaa ayib marka sidaasaa loo kala jaban jumhuur اlmuxadiiin muxadiiinta badankood waxay qabaan labada atiyaadba inay waajib yihiin labada atixiyaadba inay waajib yihiin ayay qabaan muxadiiintu badankood ka hore iyo ka dambaba ama ahlulfiqhi waxay u badan yihiin labaduba inay sunno yihiin labaduba inay sunno yihiin tafsiilka shaaficiyada fuqaha yar baa la qabo oo ku raacsan ayb oo maalik ka mid yahay oo abu xaniifa ka mid yahay fuqaha markaan leenaha muqada afarta besa ma ah waa si guud culama اlfiqhi ila hadda muxadiiin baynu sheegnay muxadiiin mar haddii la sheego waxaa ka soo horjeeda ahluاlfiqhi laakiin marka laisku qabto ka culamo ahaan afarta madab meeshay u maraan unbaa inta badan jumhuurtu ay maraan atixiyaadyaha kitaabkii sifatu salaati nebi bayna ku soo maray nin walba qaab ayuu doortaa min xayu sanad xadiidka atixiyaadka ugu saxiixsan waa atixiyaadka cabdullah bn mascuud xadidka cabdullahi bn mascuud baa u saxiixsan min xayu sanad u riwaayada badan u turuq badan loo yaqaana mashhuura xagga alfaadda waxaa u alfaad dhaadheer oo alfaad badan tashahudka iyo atixiyaadka ibn cabaas ibnu cabbaas xagga caanimadka bayn asaxaaba waxaa u caansan atixiyaadka cumar bn khataab uu wariyey ee mimbarka nabi maxamed uu kaga khudbeeyey ee caamo iyo meesha uu ku bari jiray waa ka maalig uu ku dhega asagu atixiyaadka cumar baad u ogtihiin buu leeyahay anugu abdaan maalig yeelay mimbarka suubanuhu kaga khudbeeyo cumar wax ku inkarana ma jiro wax ku qoonsadayna ma jiro asagaasaa aan ku dhagaya shaafici wuxuu maadaama maadaamuu alfaad badanya xadidka ibni cabaas min aali beyti rasuulilaahina uu yahay asagaad igu ogtihiin abu xaniifi iyo axmed riwaayada mashhuurkaana waxay yidhaahdeen abu xaniifa asagu xadiis shuqulkumale wuxuu leeyahay cabdullahi waa ree kuuf fuqaa'ul kuufuna asagu daba taagan yahay dhankaasuu ka soo gaadhay ardaydii cabdulaahi iyo ardada ardadeed nahaci ciidankiisii ayib halkaasu sao ka qaato dhankaasu oga yimi ama axmed min xayu sanad iyo isagu eegahayaa oo saa u doortay riwaayo kale way jirtaa oo waafaqsan shaaficiyada dhib ma laha xadaana zuhay bn xarbin wacumaan shaybata waisxaaq ibn ibraahim alxandali qaala isxaq wuxuui ahbaranaa waqaala alaaharaan labada wadaada kale waxay yidhahdeen oo zuhayr iyo cumaan ah xadaanaa jariir haddii la ilaaqo fi abqa oad ogtihiin waa jariir bn abdilxamiid الضبي can mansuur yacni ibn اlmuctamir can abi waa'il shaqiiq bn slmة اlasadi can cabdillahi bn mascuudin radi allahu tacala can cabdillah bn mascuudin xadiidka uu ku leeyahay sunan muslim waynu soo maray qaala saxaabigu wuxuu yidhi kunaa naquulu fi الsalaa kunaa waxaanu ahayn naquulu kuwa yidhahda fi salaati salaada gudaheeda oo ragcadda atixiyaadka hore u jeedaay khalfa rasuuli rasuulka ilahi gadaashi waxaanu odhan jirnay markaan atixiyaadsanayno asalaamu calى allah salaan ilahay dushiisa ahaato riwaayada bukhaari asalaamu calى اllahi qabla cibaadihi assalaamu calى اllahi qabla cibaadihi baa ku jirta salaan iyo nabadgelyo ilahay dushiisa ahaata addoommada ka hor asalaamu calى fulaanin waxayna kusoo maray sunanka abu daawuud iyo ibnu maaja an kuso maray xadika isagoo faahfaahsan fulan waa malaa'igti aلsalaamu calى jibriil aلsalaamu calى mika'il aلsalaamu calى israafiil saasay dhihi jireen oo malaa'igtay salaami jireen ayb riwaayada ibn maaja waxay yacnuuna almalaa'ikata fulaanku ma aha saxaaba ay u ducaynhayaan iyo hooyadood iyo aabbahooda ina uma jeedaan waxay u jeedaan alle iyo malaa'igtii bay isu iyay isdabadhigahayeen riwaayadii bukhaarina waxay ahayd iyo axmedba assalaamu calaa jibriila wa assalaamu calaa mikaa'iila assalaamu calaa fulaanin wa fulaan riwaayo kale assalaamu cala almalaa'ikati almuqarabiin inay odhan jireen ayb halkaa marka xoogu ishkaal baa ku jira kunna naquulu yacni inay badin jireenoo in badan nabiga ku daba tukana iyagoo sidaa odhanaya ayaa ka muuqata laakiin riwaayadaasi maqsuud ma aha ama waa iska macnihii kaana mararka qaarkeed aqlab bay ku dhacdaa sida qaalibka ah isticmaal fara badan laakiin marba waxay noqotaa mujarad اlficli mujarad اlficli walow limaratin waaxida hal mar ba allah ka dhigee fal mar dhacay baa kaana la iska yidhaahdaa taas hadda laga wadaa riwaayada kale caddaysay cinda axmedin wakhayrihi kunnaa laa nadri ma naquulu fi salaa waxaanu ahayn maanan garanaynin waxaan ku ducaysano markaan aan fadhiisanno fadhiga koobaad iyo ka labaadba waxaan iska dhihi jiray assalaamu cala allahi assalaamu calaa mikaa'iil wa jibraa'iil facallamana annabiyu nabigaana baray intaan marka la barin ka hor inay tahay ayaa markaa halkaa ku caddahay halkaasay ku caddahay xoogow macno ahaanna xoogow wadaaddaa idhi suuragalba maaha marka in la qoonsado weeye assalaamu cala allah nabigu waa ka hadli doonaa laakiin saxaabadu macnaha khaldaneed la aaday ooma jeedaan assalaamu cala allaahi assalaamu calaa fulaan oo malaa'igta faqaala nabigu wuxuu yidhi faqaala lana rasuulullah rasuulkan wuxuu nagu yidhi daata yowm maalin maalmaha ka mid ah huwa asalaam riwaayo kale laa taquuluu assalaamu cala allahi faina allaha huwa asalaam laa taquulu ha odhannina aلsalaamu calى اllah salaam ilahay dushiisa ha ahaato faina allah huwa الsalaamu wa minhu الsalaam ilahay asmaadiisa asagaa salaam salaam baa ka mida nabadgelyada xaggiisay ka timaadaa ayib marka macnahaasi xoogow macna aan fiicnayn baa ku jire ka fogaada wey lanna salaamadu waxaa loo jeedaa inaad aafo iyo balaayo aad ka nabad ilaahayna ooma cunana mana qabato macnahaasi ah inuu aafiya balaayiya masaa'ib ka nabadgalo ayib macnaha waa macnaha nabigu uu qoonsaday uu diidan yahay haddaad ka wado marka sidii ahayd axadka weyn in la salaamo adoon micsanaynin alfaadda aad sheegin nuxurkooda iyo macnahooda iyo saxaabadu ka wadeen baa laga yaaba ayib boqorrada maxaa lagu yaqaanaa in la salaamo adoon markaan u jeedin macnaha aad sheegayso xuruuftiisa aan markaa ictibaarinayn ayib marka in allaha ilaahay baa subxaana huwa salaamu nabadba waa asaga nabadgelye iyo salaamaba xaggiisay ka timaadaa wa minhu salaam asmaadiisana waxaa ka mid a assalaam marka lama odhan karo assalaamu cala allah ilaahay inay ka timaada nabadgelyadu iyo e, wanaaggu iyo khayrku oo addoommaha uu soo gaadhaa la rabaa ee wax wanaagoo ka yimid bini aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba u tari maayo waana haniyun canhu macnaha marka nabigu waa ka saxay saxaabadii laa taqulu asalaam fain allah huwa asalaam faida acada axadukum midkiin hadduu fadhiisto fi salaati salaada riwaayada kale faida acada axadukum fii racatayni racatayn faqul falyaqul ha yidhaahdo ataxiyaatu lilaahi salaamyaalo allah iskale jamcu taxiyatin ayib wadaaddan m waxaa laga wadaa boqornimo ataxiyaatu boqornimo ataxiyaatu waarid iyo baqaa iyo milki ataxiyaatu cadame iyo waynaan iyo jaah iyo qadar iyo meeqaan ataxiyaatu ay ilxayaatu nolol macaani badan baa lagu xambaaray maxaa loo jeedaa waxaa la idlaaqay shay isagoo loo jeeda laaimkiisa laasimkiisa markaad shay ruuxa salaamayso yacni oo salaan weyn aad salaanto bimacnaa isagaa mucadama oo weyn wey haddana adugu sidaa ku daa ataxiyaatu salaamyaalo iyo nabadgelyo lilaahi allay u ayib salaan ama baqaa ama boqortooyo milki ama noolal daa'ima allay u ahaatay wsalawaatu jamcu salaatin ammaan ama salaaddii laftirkeeda cibaadada ahaydna allah iskale asaga alla loo tukada subxaana wa tacaala wاطayibaatu wanaagyaalo ama kalaama ama afcaala ama khayr oo dhanba allah iska leh assalaamu calayka ayuha الnabiyu nabadgelya dushaada ha ahaata nabiganow waraxmat اllahi ilahay naxariistii dushaada ha ahaatay wabarakaatuhu khayrkiisi badnaa assalaamu calayna dushayda nabadgelya ha ahaato wacalaa cibaad illahi الsaalixiin iyo addoommada ilahay susuubanba intuba ha gaadho nabadaas nabigu wuxuu uhi faidaa qaalaha hadduu musalligu sidaa yidhaahdo asaaba ducadaa waxay ku dhicoy gaadhaysaa kulla cabdin addoon walboo lilaahi alla u ahaaday addoonkaasoo saalixin suuban fi الsamaa'i wاlard asaabat kulla cabdin saalixin fi الsamaa'i wاlard cir iyo dhulba jooga riwaayo kale asaabad waxay asiibaysaa kula malakin muqarabin wanabiyin mursalin wacabdin saalixin xadiidku uu leeyahay waxay gaadhaysaa salaantaas iyo salaada salaamtaa malag walboo ilaahay loo dhoweeyey nabi walboo la diro mursaloo khayr badan addoon alloo saalix oo ilahay rasuulkiisu rumay asaabat kula malakin muqarabin wa kula nabiyin mursalin wa kula cabdin saalixin ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo inuusan jirin un nabigii la mahadiyena waxaan qirayaa inuu yahay cabdu ilahay addoonkiisa barakaysnaa ee la karaameeyey wa rasuulu la diray ummadda inuu khayrkii wanaag khayrka gaadhsiiyo uma intaa kadib markuu ruuxa muslimka atixiyaadka dhammeeyo yatakhayar wuxuu dooranaya min almasalati ay min adducaa'i ducada iyo allabariga xaggiisa maa shaaa wuxuu doono markaad dhammayso atixiyaadkii iyo adkaartii la jideeyey ee nabiga ka sugnayd ee la sharcigareeyey wixii duceed ku darsan kartee khayr addunya khayr aakharaba waa kuu furan yahay xadiidkan marka riwaayadkiisa marka la jamciyo wuxuu ku cad yahay inuu nabigu u jeedo atixiyaadka horeba sida haddii la yidhaahdo oo riwaayaadkaa la cuskado waxaa ka soo baxaya inay bannaan tahay atixiyaadka koobaadba in la ducaysto bacda atashahudi wasalaati cala nebi sal ly slam ay ducadu furan tahay uma yatakhayar min adducaa'i aw min almasalati maa sha waxaa kaloo ku jira asal usuuli ah oo ibaatu siyaq alcumuum ibaatu siyaq alcumuumna waa ku jira xadiidku oo nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada u dareensiiyey marka waa radd cala alashcariya waalwaaqifiya qolyihii odhan jiray cumuumku alfaad iyo weedh laga qaata ma buu baabi'inayaa xadiidku ayib waxaa kaloo baabi'inayaa uu in lafdiga daahirkiisa la cuskado ila markaad soo tidhi assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi asaalixiin taasuu nabigu ka hadlaya wacalaa cibaadillahi asaalixiin ayib cibaad waa jamc loo idaafeeye ilaa macrifa wbitaali asaalixiinna waa jamcudakrsaalmo la geliyey al ayadna wax camimaysa idan faidaa qaalaha asaabat kula cabdin addoon walbay gaadhaysaa wey lafdiga cumuumkiisa waxaa soo galay addoon walboo suuban ama malag ha noqdo ama rusul iyo ambiye ha noqdo ama addoonka ha noqdo addoommihii kale caadiga muminiinta ilahay rasuulkiisa rumey marka taasaa meesha ku jira xadaana mxamed muana wlbashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar gundar xadaana shucba bn xajaaj can mansuur muctamir bihada اlisnaadi sanadku noogu wariyay milahu mil adii saabiq kii hore muxuu ahaa min ariiqi man min ariiqi jariir can mansuur buu ahaa hunaana waa shucba can mansuur marka shucbi iyo jariir baa ismutaabacaynay walam yadkur shucba mu usan sheegin haddaba uma yatakhayaru min almasalai maa sha wuxuu ka dooranayaa ducada wuxuu doono ayuu ka dooranaya ilaa ay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen way bannaanta ruuxa muslimka hadduusan afcarabi aqoonin afcarabi uusan aqoonin atixiyaadkana u dhammeeyo salliga u dhammeeyo ilahay inuu baryana u baahan yahay af soomaali buu kala bixi karaa bay yidhaahdeen maxaa waa dikri iyo duco dikri iyo duco weeye intii aad taqaana markay kaala dhammaato dadka atixiyaadka waa loo dhigi jiray caamada iyo dadka caamada iyo dadkan wax aqoonin iyo haweenka waa aragteen waxaa loo qori jiray atixiyaadka marka intii atixiyaadka loo qor hadduu ka dhammaado ruuxuna u raba ilahi inuu baryo muxuu samay carabina uusan aqoon wadaadda waxay leeyihiin waa af soomaaligiisu ku ducaysan oo sawaaxili ula kala bixi oo hadduu ingiriisiya ingiriiskiisu ka sii dayn oo nin walba afku yaqaano yuu ilaahay ku baryahaya haddii wax kale uusan hayn lianna ducaa waa cibaado waa dikri ownuu af soomaali yahayna ku ceeboobi maayo oo aafo kale ku qaadi maayo wadaadda halkaa maray ibnu taymiya kamid ragga doorta waa minhum waxaa ka mida ibnu casm adzaahiri baa ka mid a ah, ayib laakiin way yar tahay adkaarta soo arorto waad qaban kartana ha la qabto ha la barto af carabiga aha isagu ha la barto ha lagu ducaysto kadib markaad dhammayso oo salaadda ad salaamanaasato af soomaaliya ka sii daa taad gacmaha kor u taagta sii daa oo ilaahay bari subxaana wa tacaala wadaadda kugu haystana wayba jiraanba inaad salaada xataa aad duca la soo istaagto muran baaba ka jira wadaadda odhanay meel laysku daynhayo ma ay jirto xadaana cabd bnu xumayd xadaana xusein bn cali aljucfi buu u jeeda can zaa'id bni qudaama can mansuur muctamir bihada اlisnaad zaa'idda hadda wuxuu mutaabacaynaya labada wadaada hore shucbiya jariil shucbiya jariil can mansuur muctamir bihada اlisnaadi buu noogu wariyay mila xadiiihimaa xadiidkoodii oo kale shucbiya jariil xadiidkooda oo kale ninka waranhayana waa zaaida marka wadakara zaaida wuxuu sheegay fi lxadiidi ku dar riwaayadiisa ku daray uma liyatakhayar ha doorto bacdu intaa kadib ay bacda tashahudi wasalaati cala اnabiy calayhi salaatu wasalaam min almasalati ducada xaggeeda maashaa wuxuu doono aw amase maa axaba wuxuu jeclaysto ayb yani ducaduu doono markaa ha ducaysto wey wkhayru ducayna waa ducaa lma'uur ducana waxaa u qiima bata soo aroortay nabiga laga xigta calayhi salaatu wasalaam haddii laakiin taa aad weydood keri weydun baynu ka hadlayn xadaana yaxya bnu yaxya abu bakr التamiimi qaala ahbarana abu mucaawiyaة الضariir maxamed bn khaasim can lacmash sulayman mihraan can shaqiiq abu waa'il haddaad marayseen wey shaqiiq bnu salma can cabdillahi bn mascuudin qaal wuxuu yidhi saxaabigu kunna ida jalasna maca الnabiy waxaanu ahayn markaanu fadhiisanno suubanaha la fadhiisanno fi salaati salaada gudaheeda iyo atixiyaadka koobaad iyo kaleba wasaaqa ay bimil xadiii mansuur ayaa meesha kuu qadaran waakara wasaaqaad iska qadaranaysaa waad garanaysaan ninka kaxeeyanaa dee waa acmash acmash baa ku soo kordha meesha ilan duruqdii horan aan soo marra wuxuu ahaa mansuur can shaqiiq mansuur muctamar can abi waa'il can shaqiiq bnu salm yay ahayd hunaa waxaa soo kordha acmash can shaqiiq marka meeshaa ninkaa dambee soo kordhay unbaad u tiirin wixii ficila yimaada aad faacilkiisa ka dhigi wasaaqa alacmash acmash wuxuu kaxeeye weeye bimili xadiii mansuur riwaayadii mansuuro kaluu sheegay wa qaala wuxuuna acmash yidhi fii riwaayatihi uma yatakhayar bacdu min adducaa'i inta hore waxay ku soo socotay min almas'ala min masalati maa sha ayib marka adducaa baana marka hadda ka caansan adducaa baa ka caansan ayib yaa ka yaa caam ka ah masalada masaladu inta badan ducaa su'aal baa masale la yidhahdaa ama ducaa ducaa u wa ducaa masalatin buu noqon uma yataayaru bacdu intaa kadib wuxuu doonanayaa min adducaai yani maa axaba ducada wuxuu doonu ka dooran ilahay ka barya wixii marka aan shar iyo baail ahayn had waxadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana abu nucaymin alfadl bn dukayn almulaa'i xadaana sayf ibnu sulaymaan almakhzuumi buu u jeedaa qaala samictu mujaahidan mujaahid bnu jabr almaki min aclam naasi tafsiirna waa la yidhahda ama min aclam الnaas kulay tafaasiirta taabiciin ka sugan waa tafaasiirta ugu saxiixsan buu ku jiraa bal waa asaxu abali calى الإطلاaq xatى kana yaxtaج bihi الshaaficiyu والxumaydiyu والbukhaarي qaal wuxuu uhi wadaadka cafan samictu mujaahidan baan maqlay yaquul asagoo leh xadaanii cabdullahi bnu sakhbarata qaala ibnu sakhbara wuxuu yidhi samictu ibnu mascuud baan maqlay radi allahu tacala canhu yaquul asagoo leh callamanii rasuulullah hadda marka cabdullahi bnu sakhbara ayaa wuxuu mutaabacaynaya hadda shaqiiq shaqiiq abu waa'il ayuu ku raacaya callamanii rasuul la rasulka ilah baa baray atashahud atixyaadku ibara sal allahu calayh ali wasalam kafi isagoo gacantaydu bayna kafay laba sacab ay ku jirto bimacnaa nabigoo gacmahay ahaya ayuu ibaray wey atixiyaadka siduu nabigu qur-aanka ummadda u bari jiray kamaa yucallimunii suura siduu ii bari jiray suuradda min alqur'aani qur-aanka ah suurad qur-aan nabigu siduu ii bari laga wadaa dadaal dheeraadoo nabigu ku waxaa lagu tusayaa atixyaadku inuusan ahayn shay lagu ijtihaaday waa shay nabiga laga qaatay afkiisaan ka maqlay oo afkaygaan kaga qaatay waqhtasa waa kaxeeyey ibnu sakbara cabdullahi ibnu sakbara wuxuu kaxeeyey atashahuda atixiyaadkii buu sheegay bimili makhtasa intu uu kaxeeyey waail iqtasu ninkay u qorantahay waa khalad iqtasu ninkay u qorantahay waa khalad anoo kalaa tihin iqtasu ninkay u qorantahay waa khata lianna maxaa yeelay xadiidku wuxuu ka soo socday min ariiqin waaxidin oo ah ariiqu abi waa'il shaqiiq ibnu salamata alasadi can ibni mascuud waxaa hadda ku soo kordhay cabdulahi bnu sabara cabdulahi bnu sakhbara asalka muslimka lagu yaqaana waxa inuu yidhaahdo waqtasa waa kaxeeyo waa sheegay w xadiidka waxaa sheegaya cabdulahi bnu sakhbara sheegaya atashahuda bimili maqtasa abu waa'ilin saas ninkay u qoranta waa naga fiican yahay maxaa kuu dhigan adiga labadaba mufrad bimili makhtasa si idinkaa fiican marka ya ikhtasa hore ninkay u qoran tahay waa la wada socotaa lama aha ta laga hadlayo ta dambe makhtasu baa idin dhigan soo maaha wax sidaa ka bedelan ma haysaan bimili maqtasa nimay u qoranta ma haysaan weli ismayna fahn baan u malay bas idan in la saxaa sax khalad wey nusada qaar yaa ma soconayso waqtasu muxuu u dhihi waaye acmash iyo jariir nimankaa maysan mutaabacayn cabdullah bn sakbara cabdullah bn sakbara waxaa mutaabaciyey abuwaail abuwaa'il ayib halkaa hore hadduu keeni lahaa ayay ku ficlaan lahayd ku fiican yani caadada muslim ma aha inuu damaa'irta u celiyo iyo afcaasha waxaan ahayn maxalulmutaabaca meesha laisku mutaabaceeyey waa cabdullahi mascuud yaa isku mutaabaceeyey laba nin oo keliya abu waa'il shaqiiq ibnu salama iyo cabdullahi ibnu sakhbara marka waa in la ifraadiyo ficilka faacilkiisa oo la yidhaahdo waqtasa ibnu sakhbarata tashahuda bimili maqtasa abu waa'il saasay ku saxan tahay haddii laakiin la raba in laga leexo ariiqadii imaamka waan dhihi karaa nimanka hore uu soo maray ahaa ka korreeyey ardadii ardadii shaqiiq ardadii shaqiiq iyo ardada ardaydeedii buu celinaya waa la odhan karaa laakiin hada huwa sawa ya ninka mutaabicaya cabdulahi msakbara waa hal nin hal nin weeye laba ma ah hal nin weeye hadday haddaa laba aan hayno aan odhan lahayn muana waa la jamciyaahe laakiin ma waa hal nin abuwaail keligii wy xadaana qutaybaة bnu saciidin qal xadana lay bnu sacd xadaana mxamed bn rb xini bn muhaajir atujiibi ahbarana lay bnu sacdi can abi zubayr moxamed muslim mtadrs almaki can saciid bni jubayrin اlasadi wa can taawuus yani saciidii waxaa isku cadfan iyo taawuus can bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal taawus bni kaysaan أنhu qaala atixyaadka marka muslim wuxuu u hormariyey لأnnahu aصxu ma warada can النbi sal ly slm min التashahudi saasuu u hormay riwaayada cabdullah mascuud ayb iyadoo faahfaahsanayda ka qaata sifatu salaati nebiga ka qaata dhib ma lah hadda imaamku wuxuu gudba xadidka ibn cabaas أnnahu qaala kaana rasuul الlah rasulka wuxuu yucallimunaa kiina bara الtashahuda atixiyaadkuna beri jiray kama yucalimuna suurata min alqur'an siduu noo baro suurad qur-aanka ka mida fakaana yaquul wuxuu nabigu odhan jiray attaxiyaatu salaamyaalo ama weynaan iyo noolalba iyo almubaarakaatu waxyaabaa khayrkooda la badeeyey almubaarakaatu marka waxaa la dheer xadiidka ibn cabaas yaa la dheeray axaadiidka kale alطayibaatu iyo wanaagyaaloo dhanba lilahi acmaasha saalixada towxiidka ikhlaaska lilahi intuba allay u ahaatay ayibaat waxyaabaha wanaagsan asalawaat salaadaha la tukado ama ammaanba ayib iyo duco almubaarakaat waxyaabaha khayrkoodo la beriyo adkaarta iyo ilaahay khayrkiisa ah intuba lilah assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatuh nabi allow salaan dushaada ha ahaato iyo nabadgelyo iyo naxariis iyo barako iyo khayr assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi اsaalixiin nabadgelyo dushaayada ha ahaato iyo addoommaha susuubanba marka halka waxaa laga qaata adood adda ducaysato inaad ummadda kalena raacisood ku darto ayib oodan baasha keliga ku koobin ilaa waa khayr aad hadda inaad bixiso ood badiso marka hadal yar ood aduguna ku ducaysato aadamiyo ummad muslimiina ugu ducaysa waxba ku yeeli maysa khayrna baad ka heli markaa israaci oo sunnada adii laga bartay suubanaha iyo rasul laga barto way وعلى عباad اللahi الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي عفوا وأشهد أن محمدا رsuuل الله وفي رواية رمxin waxaa ku jira riwaayad dambe wey ila tii hore waxay ahayd min طريqi qطيبة بن سعيid عن الليث بن سعد sheekhi labaad baa محamed بن رمxin ahaa من مهاجر تujibi الmsri كama يucalimuna القرآن oo suuraddii buga soo gooye nabigu atxiyaadkuna beri jiray kamaa yucalimuna suurata min alqur'an baad soo martay buu gooye asagoo wuxuu ku gaabsaday kamaa yucalimuna alqur'an siduu qur nabigu noo beri jiray yuu dikrigana noo baray nabiga afkiisaa laga qaatay waa waxyi nabawi ah sidaha loo qaato wey xadaana abubakr bn abi shaybata xadaana yaxya bn aadam ibn sulaymaan alumawi xadaana cabduraxmaan bn xumayd alru'aasi xadaana abu zubayr muxamed can taawas bn kaysaan tanaa marka kuu caddaysay wadaadda ku khaldama oo yidhi daawus wuxuu ku cadfan yahay abuzubayr tanaa caddaynaysa daawus wuxuu ku cadfan ku ladhan yahay saciid saciid lanna abuzubayr baa daawus ka qaadanay can daawus bni kaysaan can cabaasin qaal kaana rasul la sal ly slam yucallimuna atashahuda atxiyaadkuna bari jiray nabigu kamaa yucallimuna asuurata siduu suurad noo oo min alqur'aani qur-aanka ah xadaana sacid mansuur qutaybatu bnu saciidin wabu kamil aljaxdariy fuday bn xusayn wa muxamed ibn cabdilmalik alumawi ibn abi shawaarib ninkii la odhan jiray muxamed cabdilmalik ibn abi shawaarib wallafdu liabi kaamilin weedha aan sheegi doono abu kaamil baa iska leh ee ma laha qutaybe iyo saciid midnaba qaaluu waxay dheen wadaadahaas haddaba xadaana abu cawaana raggii shuyuuqiisa u jeeda xadaana abu cawaanata wadax ibn cabdillahi lashkuri can qataada ibn cabd saduusi can yunis ibn jubayr albahili can xiaan ibn cabdilaahi اraqaashi qaala wuxuu ihi wadaadkaas xiaana sallaytu maca abi musa ashcari abi musa alashcari asna wuxuu wariyaa tashahud buu wariyaa bacd اlfuqahaai qaateen ay ku dhaqmeen sallaytu maca abi musa alashcari cabdullah bn qays baan la tukaday salaatan salaad waaguu amiirka basra ka ahaa wey falama kaana cinda alqacdati atxiyaadkii markuu gaadhay alqacda waa fadhiga atxiyaadka qaala rajul min alqawmi ninkaas mubhamkaa lama sheegin ninkuu yahay axadu taabiciin iska dheh wuxuu yidhi ninka kamida dadkmin اmsaliin dadki tukanayay ee ku daba tukanayay khalfa abi musa اlashcari wuxuu yidhi uqirat الsalaa salaaddii lagu jira wey hadda wuxuu hadlahaya ninka salaaddii baa lagu jira uqirat الsalaatu salaaddii baa lagu sugay bacdu nuskhna qurinad bay dhigaan qurinad riwaayadka qaarkoodna qurinad bay dhigaan uqirat الsalaatu salaaddii baa lagu sugay ama lala xidhiidhishay bilbiri same iyo wالzakaati dahirnaan iyo khayr bimacnaa salaadu qiimaheedu iyo qaayaheedu birigii ilaahay sheegay qur-aanka lagu ammaanay iyo zakayba la xidhaa in macnaha good la aado iyo in ayada la ammaanayo oo tidhaahdo qurinat bilbiris ayadaa samafal ah ayadaa ah oo iimaan ah wazakaati tahirnaanoo dunuubtay kaa tahiri oy kaa daadin salaaddii buu ammaanaya kolley wadaadku qaala wuxuu idhi falamaa qadaa abu muusa alashcari asalaata markuu dhammeey oo wasalamo uu salaamo naqsaday insarafa waa issoo majiro wx isku soo majiro kusoo gadoomay isku soo wareejiyey dadkii daba taagnaa fa wuxuu uhi ayukum kalimata kada wakada kumuu ahaa ninkii halahaa inagoo annagoo salaadda ku jira uqirat isalaatu bilbiri waazakaat waa hawl cusub oo atixyaadka ka tirsanay oo iska ducaah waa ducaau anaain hadda markaa ducaau masala ma wuxuu ihi raawigii faarama alqawmu afkiibaa juuqdi gabay waa la aamusay shib baa nin walba inuu hadla waa diiday intooda kale hadde hadlin ninka hadlayna waa cabsaday inay dacweeyeen oo dhahaan waa kanna way ka xishoodeen shib bay iskaga yidhaahdeen arama alqawma ay sakata sakatuu waa aamuseen uma qaala wuxu mar labaad saxaabiga ayukum ulqaa'ilu kalimata wakada kada wakada weerdhi saa iyo saa ahayd ninkii kiili fa arama alqowm fa qaala wuxuu ihi markay u bixi abi muusa yaa taabicii ku dhegay oo yidhi amaad adugu ahayd tahay le waa aamuseen faqaala wuxuu ihi abi muuse lacallaka waxaa laga yaabaa yaa xiaan xiaan ibn cabdilaahi raqaash haddaynu soo maraynay qultaha adugu inaad tidi baan u adugu tidi dhici karta maogta markaa dad aad wax ku tuhunto mid baa malahooda u badanaya siduu indhaha u taagaya maalan ama xoogo u yar naxsan yahay nibaad ama mxuu ah ninbaad iska maagaysaa oo malaad u badanaya liqaraa'in xaaliya aw maqaamiya inuu asagu uga dhalee qaala wuxuu idhi taabicigii maa qultuhaa anugu ma dhihin ma dhihin walaqad raybtu waana ka baqahayay an tabkacanii biha inaad igu dhejiso inaad igu dhejiso horaanba waan ka baqahayay yani waxaa laga yaabaa inuu ku yaqaano saxaabigu ninkan ku ogaa ogow inuu kaftamo ama xoogow uu kaftamo ximaartaba ku yaqaana ayib waan ka baa inaad igu dhejda kabcigu hunaa waaa lahadaa marka jaaifo waxaad dhibsanaysa lagaga hor yimaado ayb lagu cambaareeyo bimacnaa inaad igu dhejiso waa ka baqaya laakiin maqaamku keenayaa macnihii luqawiga hadda waxaa ka wanaagsan maqaamka in lagu fasiro inaad igu dhejiso waa ila waxaa la raadinhayaa weer soo baxday ninkii la saari lahaa inaad igu dhejiso waa ka baqay faqaala markuu arkay in ninkii yidhi markuu arkay in cadkaa lala fuulay faqaala rajul min alqowmi ana qultuha abu muusow iska daa wadaadkan anigaa idhi anigaa idhi walam urid biha ila اlkhayr waxaana khayr ahayna kama rabin khayrun baan oola jeeda faqaala abu muusa alashcari wuxuu hi amaa taclamuuna miyadan ogaynoo aydan aqoonin kayfa taquuluuna fii salaatikum salaaddiinna saad ugu ducaysan lahaydeen ama atixiyaadkii miyaydan garanayn waa idin sidee ina rasuula sal l slam khaabana rasuulka ilah baa noo khudbeeyey fabayana wuxuu noo caddeey lana anaga sunnatana sunnadii buu noo caddeeyey wa callamanaa wuxuuna baray salaatanana wuuna baray salaadina waana baray sunnadiina waa noo cadeeyey asunna fi sala buu ujeedaa ayib faqaala wuxuu yidhi suubanuhu markuuna hawsha ayada idaa sallaytum haddaad salaada gashaan fa aqiimuu oo salaad rabta inaad gashaan wey la idlaaqa isagoo loo jeedo iraadadii iyo dooniddii fa aqiimuu sufuufakum sufuuftiinna toosiya sufuuftiinna toosiya jamaaca min almuxadisiin eh, daahiriya qaba suufta in la toosiya inay waajib tahay laakiin madaahibta afarta waa sunay ku leeyihin ayb waa sunno culus muakada ah inay waajib tahay ina adilo badan baa tusayso ku cad amarka soo orora kugu filan oon saalif loo haynin laa ijmaac walaa daliil kale awaamir badan baa ku timid aqiimuu sufuufakum toosiya sufuuftiinna iyo siday saxaabada ugu dhaqmi jireen uguna adkaayeen laa siyamaa khulafadii raashidiinta ahaa uma intaa kadib liyaummakum um-, haidin tujiyo axadukum midkiin imaam haidin noqdo imaamaduna waa ardukifaaya fardu kifaaya cala araajic min aqwaali ahli cilm waa in la helo axad ummadda imaam u noqdo salaadda ka bixiya faidaa kabara markuu galo imaamku salaada xidha fakabiru ka daba xidha waidaa qaala hayr اlmaqduubi calayhim wala daaliin markuu yidhaahdo faquluu aamiin dhaha aamiin dhaha asunna fi limaamna ayaa isagu ta'miinkiisu waa inuu siraysto hoos u dhaho annagunba aamiin kor u qaadin lakin ama asagu inuu hoosu dhigaa loo badan yahay dh kor buu qaaday laakiin si musaawaad ah oo aan dheerayn buu qaadaya saa haddaad tidhaahdaan wala daaliin yidhaahda aamiin aad ka daba dhahdaan yujiibkum ullahu alla idin ajiibi alla ducada idinka aqbal ila waa ducee ilaahu jidka wanaagsan ee toosan nagu hanuuni ilaah waddadii yahuudeed nagadu iyo tii nasaaro kuwii loo cadhooday iyo kuwa dhunsanaaba aamiin ilahay baan yujiibkum faida kabara markuu takbiirsado warakaca uu rukuuco fakabir idinkuna allahu akbar ka dabadhaha warkacu rukuucana faina alimaama imaamku yarkacu qablakum hortiin birukuuci wayarfacu qablakum hortiinna waa soo toosaya rukuucda ka soo toosaya imaam saasaa lagu yaqaanaa xadiidka abu hurayra inama jucala limaam liyutama bihi faida kabara fakabiruu waida qara'a faansituu ayib haddii laakiin la garab ordo od aggaha sii laabto imaamkii oon weli taaganba ama aad fadhiga sii boobto yani waa khalad faqaala rasuul rasul wuxuu yidhi fatilka bitilka fatilka dibdhaciinnu aad ka dambaynaysaan bitilka horumarkii imaamkaay u dhigantaaba isu tuur weeye imaamku soo inabar nagama horraynin oo rukuucda kuma sii jirin aa waan kaga dambaynaynaa imaamuma naga horumartaa markaad samic allahu tidhaahdo waa kaa dambaynan la soco alaab kalan sii nuugaynaa wey intaad naga hormartaan dhagor waa kaa dambaynayna marka haddaad leedahay imaamka waan garab ordi maxaa yeele suusan iga khayr badaneen intuu kaa hormaray in la egba adba waad ka dambaysay xaggeed ordaysaa buu suubanahu ku yidhi alayh isalaatu wasalaam fa tilka dimarkiina wey dimarkiina aad ka dambayseen imaamku rukuucda ad kaga dambaynaysaan icdaal kaga dambaynaysaan bitilka sabqadi horumarkiisii bay u dhigantaa isla tu idan waa isla egtihiid hadduu qur-aanka akhriyona waxaa tii amba waa ku dhegaysanhay rag isguraya buu ninkii soo xaday muxuu soo xaday irbad buu soo xaday asagoo la yidhi soo aaragooso walaalkaa u soo aar marka inta laftigeeda waa lagoo yuuri macawisu markay dilacday go laftirkiisi wixii lagu toli lahaa baa loo baahan yahay ila anaa la kacay rag isguraya marka waxaa weeye intaa waad waad ishaysaan wey fatilka bitilka culmadu waxay leeyihiin fi adnaa shay baa cadaalad laga baahan yahay nabigu tilka bad cadliga ah, waaba cadaalad salaadda cadaalada ku imaamku kaaga horreeyey sujuuddii iyo rukuucdii iyo ictidaalkii aduguna waad oga dambaynaysaa wa hiya alcadaalatu salaaddii dhexdeedii baa lagugu barhaya waidaa qaala hadduu yidhahdo samica allahu liman xamidah imaamku hadduu yidhahdo samica allahu allaha ajiiba ama allaguu ajiibaa liman xamidahu axadkii mahadiya ama ku mahadsha faquuluu idinku dhah rabbana walaka alxamdu allow adaa mahad iska leh yasmac lakum ilaahay wuu idin maqlahayaa ama wuu idinka ajiibi ducadaasi waa idinka maqla idan waa ajir baa waa ducotan allahuma rabbana laka waa ducaau hanaa'i wey ducaau hanaa'i wa ducaau mas'ala hadda matala hadduu ruux yimaado inaad qaraabatiin ama aad oo iska baahan soo fadhiisto ku ammaano alla hebelow deeqsanida weligaaba deeqsibaad ahayd waxsiina kuma dhihin maxaad fahamtay ya weligaaba haddii ragga dadkoodun baad waxtari jireen in deeqsi aad tahay waa lagu yaqaanaa geedka hadal nin rageed diricsanida ilaahu noo kaaddaa macnaheedu waa maay waanu kula hadallay soo soco weeye taasaa ducaau hanaa la yidhahdaa ilaahay addoonkiisu inuu ammaano laftirkeedaa baryo ah ammaanta aad alla ammaanaysa baryo weeye alla haddee intaasaa iga tabaree maxaad iga sugu weeye idan ducadu ma aha keliya alla waxsi keliya duca ma aha ducaau mas'alatin wa ducaau anaa'in baa loo qaybiya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maxay tahay ta dambe waa ducaau hee mas'ala ta hore nacbuduna waa ducaau anaa wax walbad alla ku ammaanto sariixeedu waa maxay waa ducaau anaa'in macnaha ku hoos dhimanna waa ducaau mas'alatin ayib fain allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala sareeye oo khayr badnaaye qaala wuxuu yidhi calaa lisaani nabiy nabigiisa carabkiisa ku yidhi oo nabigiisa u sheegay samica allaahu liman xamida nabi allow la soco ilaahay waa aqbalaa ama waa ajiibaa axadka ku mahadiya waidaa kabara imaamku hadduu takbiirsado oo wasajada uu sujuudo fakabiruu wasjuduu idinkuna allahu akbar dhaha saxaabiga abu muusa ahaa ninkii taabicigaba u sharxayaa sunnadii qaabkii loo tukan jiray siday salaadu tahay atixiyaadka cilmi baa meesha ka dilaacay faina alimaama imaamku yasjudu qablakum hortiin buu sujuudi wayarfacu qabla hortiinna waa ka soo toosi sujuudda faqaala rasul la sl rsulka ilah wuxuu yidhi fatilka bitilka fatilka sujuudku dambayntu aad kaga dambaysaan idinku imaamka bitilka horumarku idinkala hormaray bay ka dhigan tahay waa isu tuur waida kaana cinda alqacdati fadhiga agtiisa marka la gaahay atxiyaadkii weeye hadda falyakun ha ahaado min wali qowli axadikum midkiin weedhiisa waxa u horeeya ataxiyaatu alayibaatu asalawaatu lilah atxiyaadka abi musa alashcarina waa kaa kii cabdulahina waad soo marteen mascuud kii cabdullahi bni cabaasna waad soo marteen kii cumarna xaggeed ku marteen muwaau maalik isagoo faahfaahsan ayib ataxiyaatu salaam yaalo iyo khayr iyo sharaf iyo weynaan iyo boqornimo iyo aayibaatu wanaag yaalo iyo asalawaatu ducooyin ama ammaano lilaahi allay u ahaadeen asalaamu calayka ayuha nabi wraxmat اllahi wbarakaatu asalaamu calayna wcala cibaad اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha illa اllah وashhadu anna muxamada cabduh warasuuluh idan saxaabiga qaabkaasoo ugu sharxay taabiciga khaldamay wabitaali waxaad soo marteen muusan dhihin riwaayadka xadiidka marka la uruuriyo salaadii ku noqo ma dhihin kalaam ajnabi ah ayuu la yimid ninkii salaada ku dhex yidhi uqirat الsalaaةu biاlbiri والzaka bilbiri wالzaka salaaddii way kaa burtay ma dhihin fuqahadu marka waa isku maandhaafeen waxaa le waa kalaam ajnabi ah oon dikri ahayn oon duca ahayn say u dhici kartaa salaaddii waa inay burto axaadiis badan buu nabigu ku yidhi waa kalaam الnaas looma ogolo inama hiya atasbiixu wاtakbiir wadikru waqira'aة اlqur'an kalaam الnaas looma ogolo way ka caagadan salaadi idan uqirat الsalaaةu bi albiri wالzaka meel geeya nimanka yidhi baa ila roon yidhi laftirkeedaa duca ah walidalika saa darteed baan loo soo celinin salaaddii aan loo soo celinin saxaabiguna salaadda uusan dhihin soo celi wadaadda waxay dhaheen maye waa jaahil macduura farc min furuuci salaa weeye ninkii ka jaahilaba nabigu soo celi ma dhihin saxaabigii mucaa ibnu xakam asulami markii ninkii hindhowsado u yidhi yarxamuk allah indhaha lagu ee loo tilmaamay bowdada loo garaacay aamus la oo kii maxaad indhaha iga soo taagaysaan ood igu garaacaysa maxaan sameeyey war aamusa nabigu markuu u yeedhay kii wuxuu sharxay qaabkii loo tukan lahaa iyo salaad waxay ka caagantahay waxa ku bannaan ma dhihin soo celi salaaddii xitaan cafwan wadaadkan abu muusa uu tarbiyanhayana waa un ka jaahilin farc min furuuc salaa ku gafay idaan hadda kadib hagaaji weeye wixii hore laga daba tegi maayey nimanna halkaasay ka baxeen warkoodu waa quruxsan yahay laakiin nimanka yidhi waa dikri min adkaar duca ka mida ducaduna waa mashruuca fi salaa uqirat isalaatu bilbiri wاzaka laftirkeeda duca ah oo dikri ah dikrina salaadu kuma burto nimanna bartaasi ka buskiciyeen warka dambe ee odhanaya waa jaahil warkiina adilu leeyaha marka loo fiiriyo banaanka kore la eego ayib musii hmm? salaatihe oo qaabkay u diidaysaa ninkaas salaaduu ka baxay miyaa laga daba tegay salaad untuu la yimid arkaanteeda dhammaystiray uu hadlay miyaa lagu qabsaday mise afcaashii arkaanteedu khalday maya waa hadal ninkan waa kalaam arkaantii wuu oofiyey ah, ninkan arkaantii muusan khaldin musii salaatii wixii uu qoonsaday ee lagu eeday waxay ahayd xadiidta caddaystay tuma'niinada ku xasilidda rukuucda ku xasilidda sujuudda ictidaalka fadhiga intaasuu khaldayey aqwaasha iyo qiraa'aadka nabigu waxba kama sixin xadiidka dib u akhriya wuxuu ka saxay wuxuu ahaa afcaal buu ka saxay saa darteed salaadda aqwaasheeda iyo adkaarteeda waxaa ka muhiimsan afcaasheeda iska ilaaliya sayidina cumar bn khataab ayaa isagoo salaad maqriba tujiyey saxaabadii khilaafadiisii yuusan hal qur'aan akhriyin wuu ilmaamay caamu ramaaday ahayd xilliga abaarta baantay dhacday cumar u weyraxay intaasoo riti iyo kumaankum intuu ka rarmay ilaa shaam marka abaartii iyo qaabka muslimiintu u badbaadin laha hawshba aad uga fikray salaadii buu galay wuu rukuucaa samic allahu liman xamida wuu soo sujuudaa wuu atixiya wax qur ma akhriy markuu salaaddii dhammeeyaa la yidhi yaa amiir almu'miniin qur-aan maada akhriyin ma akhrin miya ahaa siday ahayd bay rukuucdaydu iyo sujuudda iyo iyo fadhiga see ahaa okaybahaa baa la ba'sa oo riwaaya saydina cumar ka sugan ariya sunnada akhriya bacdu riwaayad ba waxay le soo celiyey riwaayadna salaaddii ma soo celinin laakiin inuu yidhi say ahayd rukuucdaydii iyo sujuuddaydii iyo ictidaalkaygii iyo fadhigayga dhexe see ahaa oy waa oo falaa ba'sa uu yidhi waa saxiixa wey ka suganta waxa iga khuseeya waxaa wey ama salaadda la soo celiyo maqhribkaas ama yaan la soo celin waxa iga khuseeya cinda saxaaba umaaninada iyo afcaasha ka muhiimsan qur nafta iskaga qaansa isla tayrxinaysaan qur waa khayr badan yahay ma taabanayo ila beryaha ninkii meelaha kaaga bax laga xariiqahayaan marka waxaa weye laakiin ha ogaado salaad ee afcaasha aad haloo ogaado aad ha ogaado calaa taala ama jaahil loogu cuurdaaray kalaamu ku khaldame ka dhig ama duca ka dhig culays ma lah lama soo xadana abubakr bn shaybata qaal xadana abu usamata xamaad ibn usama alhaashimi xadana saciid bn abi carubata qaal cafwan xaa waxadana abu hasan almismaci abu hasan almismaci magacii buu ahaa malik cabdilwaaxid xadana mucaad bn hishaamin qaal xadana abi abi hishaam bn cabdillahi dastawaay xaa waxadana isxaaq bn ibrahim alxamdali akhbarna jariir yacni cabdilxamiid adabbi can sulaymaan ataymi sulayman tarkhan ataymi kul haula intuba kullu haaulaa kuwaa dhammaantood yani waa saciid hishaam iyo sulaymaan ayb lanna sanadkii hore wuxuu tegey saciid nabi caruub uu ku istaagay abubakr nabi shaybata abu usaama xadana saciid nabi caruub ku istaagay o kii labaadna wuxuu ku istaagay mucaad aabbihii oo hishaam ah kii saddexaadna wuxuu soo gaadhay sulaymaan ataymi sulaman tarkhan ataymi idan kullu haulaa'i min saciidin wa hishaamin wa sulayman tarkhan ataymi wey can qataaday ka waranayaan xadiidka fii hada lisnaadi sanadka ay bihada lisnaadi sanadka haddaanu soo marray buu noogu wariyey bimilihi asagoo kale isagoo koo noogu xadidka haddaad marayseen wey ayib wa fii xadiidi jariir xadiidka jariir waxaa ku jira riwaayada yani fii riwaayati jariir bn abdilxamiid waxaa ku jira عن sulayman uu ka warinaya can qataada min aziyaadati ziyaadada xaggeeda waxaa ku jira waidaa qara'a faansitu ilaa xadiidka dheeraa wadda uu soo marayay saxaabigii abi musa alashcari uu sharxayay faidaa kabara wasajada fakabiru wasjudu saas yeela waxaa ku dhex jirta waidaa qara'a faansitu waxaa ku daray riwaa jariir bn cabdilxamiid can sulaymaan can qataada can sulaymaan can qataada ayb qataadana muxuu ka warinhayay can yunis ibn jubayr albahili baad soo marteen can xitaan ibn cabdillahi araqaashi can abi muusa alashcari sanadkii aad martee dheeraa wey ile dib ogu noqdo qataadada ma kuma xidhno hawsha kuma xidhno waa qataada can yunis can xitaan can abi muusa alashcari sidaasaa loo jeeda idan riwaayaadku waxay isdheer yihiin buu sheekhu inoo sheegay waidaa qara'a imaamku hadduu akhriyo oo qur-aanka kor u qaadana fa ansitu dhagaysta ha garab ordina ha la akhriyina ayib sida caruurta yararkaa samaynina wey caruurta yararkae salaadbaradka somayda arag markuu imaamku faataxa bilaabo way la bilaabaayaan way la ahrinhayaan kor bay u dhigi haddaad xataa qandhuufato aamusto wax yar buu maqnaanaya haddana wuu soo celinhayaa marka saa lama rabo wey imaamka hala dhegaysta wey ayib walaysa fii xadiii axadin minhum yani riwaayadaas waxaa la yimid weeye jariir can sulaymaan can qataada can yunis bn jubayr can xiaan bn cabdlah can abi musa ashcari waxaa ku soo haray ziyaadka kale walaysa fii xadiii axadin minhum ayaga ruwaadaas hadda sheekhu sheegee fara badan uu soo gudbiyey ama qataada ka qaadanaya ama ka horreeyeyba hal mid ayaa kamid xadiiskooda kuma jira bui fa in allaha qaala cala lisaani nabiyihi ila horaan baynu soo maray riwaayaddii u horreysa xadidka dheera baynu ku soo marray fa in allaha qaala cala lisaani ilahi wuxuu ku yidhi carabka nabigiisa ku dareeriyey samic allahu liman xamida kuma jirin ila fii riwaayati abi kaamil waxdahu can abi cawaana idan muslim waa ku kala soocaya ila xadiidku markuu asagoo duuduubanba ku siiyey hadduu faahfaahinaya lafdigii u dambeeyey ee macnaha ku yimid waxaa la tafriday weeye abu kaamil aljaxdari ayib ee qutayba bnu saciidna shuqul kuma laha saciid mansuurna ma wariyo ayib maxamed cabdilmalik bin abi shawaaribna ma wariyo waxaa wariya abu kaamil baa kala tafriday can abi cawaana faqad saasuu ujeedaa almuhim riwaayada hore riwaayada hore ee aynu soo maray jariir jariir can sulaymaan wuu ka hadli doonaa imaamkaoo ardadiisiiyo asagaa ku doodi doona qaala abu isxaaq wuxuu yidhi abu isxaaq way soo marteen fii muqadimati saxii muslim aynu ku soo marray waa ninka caabidka ah ee mujtahidkaa ah ee caalimkaah ee faqiiha ah ee warinaya saxiixu muslim saxiix muslim ka qaatay imaamka muslim ka qaatay wey ragga ka qaatay wey bal waa riwaayadka u saxiisan ninka riwaayada loogu jecel abu isxaaq ibraahim ibn muxamed ibnu sufyaan wuxuu caan ku yahay kutubu naskhi markaad marayso ama nusakh aad marayso ibnu sufyaan baa la yidhaha fii riwaayat ibnu sufyaan fii riwaayat اljuluudi ayib idan abu isxaaq ibraahim ibn muxamed bni sufyaan الnaysaburi wuxuu yidhi wadaadkaas qaala abu bakr ibn ukhti abinadr ninkaas abu bakr wuxuu yidhi fii sixat اlxadiiثi buu wax ka yidhi fi hada اxadii ay fii sixat اxadii xadiidka abi muusa alashcari riwaayadiisii jariir can sulaymaan الtaymi can qataada ee odhanaysa waida qara'a faansitu ayuu wax ka sheegay qaalada hore waxaad ka dhigtaa qaala abubakr ee acana waqadaxa ayib wuu duray oo waxbuu ka sheegay wey qaalada ma aha qowlkiiska caadiga waxaa loo jeeda waa qowlkii weerarku xambaarsanaa iyo duridda fii hada alxadiii ay fii sixat alxadiid buu duray oo wa ka sheegay faqaala muslim muslim baa u jawaabay ardaygiisii abubakr waa min talaamiidi muslim wey faqaala muslim wuxuu yidhi fi raddi calayhi turiidum waxaad doonaysaa raawiyan axfada min sulaymaan idan huna waxaa loo yaqaan cinda almuxadiiin loo yaqaanaa daakha almahraju cala almuxadi marka intii xadiid lagugu naqdiyo raawi lagugu qabsado raawigaad aad mutaabic kale iyo shaahid kale u keeni waydo mutaabicshadiaandhihin yaa la yidhahdaa daaqa almahraju cala alimaam ayb hadda waa aragtaa muslim ardayga markuu xadiidka dura uu yidhi waxaa la tafaruday sulaymaan baa la tafaruday ama jariir baa la tafaruday xadiidku marka xufaadda kalena ma aysan sheegin idan waa shaad wuxuu idhi turiidu ma waxaad doonaysa a turiidu axfada min sulaymaan ma raawi xadiid iyo ziyaada la yimaado ka xifd badan sulayman ibnu tarkhaan atimi baad raadinaysaa buui bimacnaa masum wuxuu leeyahay haddaan kuu sallimay inuu la tafiro sulaymaan sulaymaan waa xaafid mutqin ah ziyaadada xufaaduna waa maqbuula cinda almuxadisiin allahuma in cudur kala soo baxa mooyeen markan warka gaabinaadu aad baa looga hadlaa xadiidka abi muusa alashcari riwaayadiisa aad baa looga hadlaa oo xufaad badan baa weeraray abu xaatim araazi daara qutni bayhaqi wadaado badan baa ka hadlay bukhaari xataa isagoo hadalkiisa kuma cadin lakin xidhada waxaa la sheegaa inuusan ahayn axaadiista maxfuudada ah riwaayada maxfuudada ah ayib kulligoodna waxay ictimaadeen nin walboo ka hadlay riwaayadan duura wuxuu ictimaaday atafarud khaladka waxyaabaad ku ogaan waxaa ka mid a ah inuu la gooni noqday oo xufaadda kale u khilaafay baa tusaya inuu khaldamay marka tooshka ay wax ku u daliishadeen wax ku arkeen waa tafarud sulaymaan can qataada asxaabu qataada oo fara badan oo saciid ka mid yahay oo hishaam ka mid yahay oo toomartan iyo kayrkoodba ma aysan sheegin wey waxaa gooni u sheegay waidaa qara'a fa ansitu fii xadiidi abi muusa kula gooni noqday sulaymaan ibnu tarkhaan ataymi halkaasay cuskadeen laakiin eh, eh, sawaab ma aha sawaabku waxaa weeye lama tafarudin sulaymaan sulayman ibnu tarkhaan ataymi eh, cafwan jariir lama tafarudin horta jariir tafarud kama jiro jariir tafarud kama jiro waxaa mutaabacay muctamir muctamir ibnu sulaymaan ayaa asna aabbihii ka qaadanaya kama rawaahu jariir kama rawaahu jariir axmed baa ardaygiisa abu aalib iyo abubakr asranba wuxuu yidhi xadiidka wax jariir la wariya ma jira oad ogtiin idinku markaas waxay dhhen muctamir baa wariya haddaba muctamir xaggeed u dhaaftaan buuhi muctamir soo min abat الnaasi fii abihi ma aha muctamir ibnu sulaymaan sulaymaanna waa wadaadka qataata ka qaadanaya wiil iyo aabbihii xaggeed u dhaafaysaan axmed asoo wuxuu qabaa riwaayada inay saxiixa tahay axmed maxambal isagu waa saxiixiya muslimna waa aragtaa isagu meeshuu la maray xufaadda badankoodna shuduud bay ku sheegaan ibnu khusayme ka mid yahay bayhaqi daaraqudni abu caliy anaysaaburi abu xaatim araazi shuduudkoodana wuxuu cuskan yahay tafarud tafarudki mar hadduu jabay waxay la tahay inay axmed iyo gar leeyihiin muslim iyo intii ku taageertay oo ibnu xasam iyo cabdilxaq alishbiili iyo dadnama mucaasiriina idan haddii la mutaabic xaafid xajarna wuxuu sheegay xataa hawri baa mutaabiceeyey jariir waxaa mutaabicey muctamir axmed baaba saa caddeeyey waxaa thawri baa mutaabic idan laa tafaruda cinda jariir lam yatafarad bihi jariir can sulaymaan waxaa kuu soray sulaymaan odayga sulaymaan asagu ma la goyn qataada ayadna waa laga murmay oo waxaa la keenay mutaabacaad kor u dhaafaya afar carakawa oo uu ka mid yahay abu ubayd abu cubayda ayaa mutaabaceeyey saciidna ba caraba riwaayatiisa ah saalim ibn nuux riwaayatiisa ah idan riwaayaadkaas ayaa iyaguna cadeeyey sm tarkhanatimisla tafaruday faqaalu abubakar ba wuxuu yidhi markuu abubakar ka qancay riwaayada abu muusa alashcari inay saxiixa tahay muslim u caddeeyey iyo wuxuu yidhi haddaba waayahaye xadiid kale oo u wariyay abu hurayra jira oo asna sheegay wa ida qaraa faansitu oon ahayn xadidka abi musa alashcari ee maxaad ka leedahay muslimow faqaala lahu abu bakar baa muslim wuxuu ku yidhi faxadiiu abi hurayrata xadidka abi hurayra isagu ka waran faqaala wuxuu idhi huwa saxiixun eh, huwa saxiix faqaala waxaa weeye waxaa wata weli abubakar baa wata abubakar wuxuu leeyahay ma saxiix baa asagu asaguna ma saxiix baa yacni wuxuu ujeedaa waidaa qaraa faansitu xadiidkan waxaynu ku soo marray sunanka xadiidka abu khaalid alxmar abu khaalid alamar sanuuna xayaan uu warinayay can e, ibn cajlaan can zayd bn aslam can abi saalix can abi hurayra ayna soo marray wey xadiidkii wey inama jucala imam liyutama bihi aad garanaysaan caanka ah muslim wuxuu idhi huwa cindii saxiixun xadiidka abi hurayra isaguna watawaydaara faansitu min ariiqi abi khaalid alأxmar an ibn ajlan mamed ajlan almadani an zayd bn aslam can abi saalixin can abi hurr inama jucla liutama faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca fasjudu farkacu waidaa sajada fasjudu waidaa qara'a faansitu xadiidkii ahaa waidaa qaala hayr lmaqdubi daaliin faquluu aamiin xadiidkii dheeraad garanaysa caanka ah asna cindii waa saxiibu abu bakr wuxuu ihi faqaal lima lam tadacu haahuna hadduu agtaas saxiix ka yahay maxaad saxiix muslim ugu dari weyde waa su-aal muhiima ardaygu su-aal muhiim imaamka weydiinaya faqaala wuxuu uhi muslim laysa kullu shayin cindii saxiixun wadactuhu haahuna inamaa wadactu haahuna ma ajmacu calayhi oo fiirsasu muslim u dadaalayo wuxuu idhi laysa kullu saxiixin cindii cafwan laysa kullu shayin cindii saxiix xadiid walbo agtayda saxiix ka ah wadactu haahuna kitaabka kuma qorin buuri axaadiid badanoo saxiix aan ka tegay waa mukhtasar kitaabku soo maaha almusnad saxiix lmukhtasar waa musnad saxiix oo mukhtasarah axaadiid badan oo saxiixaan ka tagay oon soo gaabsaday xadiid walba waqtada ka asaxay maanan ku qorin kitaabkayga ee sixaax fara badan baa maqane ha ah, khaldan buuri inamaa wadactu haa hunaa kitaabkayga muslim waxaan ku qoray saxix muslimka ah maa ajmacuu waxay ku ijmaaceen muxadisiintu isku raaceen kelima mushkilay noqotay marka halkaan kelima mushkila ayay noqotay maa ajmacu calayhi baan meesha qoray waa kalaam mushkil cinda nuqaad اlkibaar waxayna oga jeedaan axaadii ay isku khilaafeen xufaadda waaweyn ayuu muslim ku qoray saxiixiisa min xayu raajixna saxiixa ah laakiin aan ijmac ka jirin ijmac uun ka jirin yani xilliguu kitaabka qoryaa laga hadlaya wixii ka dambeeyey waa laysku raacay kitaabka saxiixaanka suxeeda waa laysku raacay khilaafna kama jiro axaadii goono muntaqada ah oo min baab alaصaxi wاصaxiix min baab araajic wاlarjax ah waa jirtaa muxuu ujeedaaba hadalka laisku qabtay hadalka u wanaagsan waxaa weeye xaafidku wuxuu ujeedaa ijmac khaas ah afar xaafid buu ujeedaa inama waadca tawahuna maa ajmacuu calayhi afar xaafid waxay isku raaceen waa axmed bn xambal yaxya bnu yaxya tamiimi oo ardaygii sheekhiisa aragtayna muslimba uu ku socdo xadiidana yaxya bnu yaxya soo idma soo wareerin meeshaad qaadaba yaxya soo taagan yaxya bnu yaxya wadaadka xaafidka naaqidka ee abubakr naysaabuuri kow saciid mansuur sheekhiisa weyn iyo cumaan bn shayba afartaa sheekh ayuu muslim kitaabkiisu intuu ka soo ururiyey fiqigoodiiyo xifdigoodiiyo naqdigoodii waxay isku raaceen inuu saxiix yahay meesha ku qoray walidaalika u fiirso xadiid muslim lagu naqdiyo sixadiisa lagu naqdiyo waxaad arkaysa axmed oo waafaqsan axmed oo waa hadda maxaad soo marray riwaayadii abu muusa alashcari ee min riwayat jari can sulayman ahayd iyo kulli waxaa weeye axmed ba asna mara inay saxiixa marka maa ajmacuu calayh wuxuu u jeedaa ijmaac xufaadin arbaca arbaca min alxufaad oo khaasa waa axmed bnu abu cabdillaah iyo yaxya bnu yaxya abubakar atamimi naysaabuuri saciidna mansuur abu cumaan alkhuraasaan saaxib almusnad watafsiir iyo cumaan bn abi shaybata abubakr walaalkii abubakr bn abi shayba walaalkii cumaan afartaasu u jeedaa waxaa sheegay alimaam balqiini kitabka maxasul istilaax ayuu ku sheegay hawsha ayada nimanna waxay dheen wuxuu u jeedaa mashaa'ikhdiisa shuyuukhda uu ka qaatay fannigan ayuu u jeedaa oo asagu wax ka warin hawl u taallamaha dadka kale ayib mashaayikhdiisa qole waxay dheen maya waa a'immat lxadiid buu ujeedaa kulluhum ama mashaayikh ha u noqdeen amaysan u noqon waxaasoo dhan marka sax maaha ra'yiga uu bulqiyuni sheegay xufaadna uu ka soo guuriya baa saxan uu ujeedaa ijmac khaasa yaduuru calaa arbacatin min alxufaad axmed saciid mansuur cumaan bn abi shayba iyo yaxya bnu yaxya abubakar atamiimi sidaasuu ujeedaa xadiidkan laftirkiisu kan abu hurayra asna aad baa loo weeraraa riwaayada shuduud baa lagu tilmaamaa laba meelood baa laga weeraray nin waxay dheen waxaa la tafaruday waa sida loo badan yahay abu khaalid alaxmar ila sooma ayna min ariiqi abi khaalid alaxmar can moxamed bn cajlaan can zayd bn aslam can abi saalix can abi hurayra can rasul lah sl lay slam abu khaalid axmar baa la tafarudo weerar baa lagu qaaday oo halkaas wadaaddaa la istaagay sawaabna ma aho rag badan baa mutaabica rakawa ah leyt ibnu sacad baa ka mid a xaafidn xajar ku sheegay muscab wadaad la yidhahda ka qacqac baa kamida waxaa kaloo kamida maxamed ibn muyasar nin la yidhaahdo waxaa kamida ismaaciil bn abaan alghanawi waxaa kamida moxamed ibn sacad oo nasaai ana kusoo marray sunankiisa ana kusoo marro isaguna iqaa cinda ibn maciin waa hayrihi idan marka rag badan oo ducafo iyo rag iqaadaba way mutaabaceeyeen abu khaalid alaxmar niman waxay dhheen may ibn cajlaan way dhibkiisu asna waa laga jawaab almuhim labada xadiiba wuxuu qabaa axmed bn xambal inay saxiixa yihiin kan laftiisu waa la weydiiyey waxba kama jiraanbu abkhaad اaxmar waa xaafid buui waa in la aqbalo ziyaadadiisa kan abi musa alashcari iyo kan abi hurayraba cinda axmedin waa saxiix muslim labadaba agtood inay saxiiyihiin buu maray wadaadana waa naqdiyeen aad baa lagu dagaalama qadiyadda ayada marka waxaa daliishada labada xadiidba wadaadihii maalikiyada ahaa ee qabay marba haddii salaaddu ay jahriya tahay imaamna aad qiraa'adaysa aad maqlayso inaad qur-aan akhriya lama ogolo asagaa dhagayso dhagaysigaad dhagaysanaysa wuxuu kuu yahay kaasa adugu qiraa'a iyo akhrisba kuu ah marka aadan maqlaynin qiraa'adiisa haddii qur-aanka ada wada haddii laakiin aad qiraa'adii maqlayso waxaa weeye waa inaad dhagaysato khudbaduna waa sidaa wixii dikri ee lagu talagalay in la dhagaysto markaad maqlayso unbuu waajib u yahay ku saaranya inaad dhagaysato haddii masaajid aad oo khudbadda ay socoto xaggan aadan maqlaynin maxaad samayn bid isku khilaafeen khudbadu way socotaa mana maqashid adiga inta kaagdh wax maqla ma jiraan madaxu waad aamusi khudba inaad maqlaysa niyeysanaysa waadna aamusi shibbaad dhihi madaxudhi waad iska wardi meeshaan wardi wardi baa loo yimid adkaare waad iska subxaanalaysa haddii codka kugu soo dhacona waad aamusi waad dhegaysan hadduu imaamku cantarabaqashi baaala kaca maxaad samayn bay dhih oo dowladii dawaaqiidda in la taageero iyo muslimiinta in la dulmay balaayo ka hadlaya reer yurubiyo farinjibu la shaqaynaya khudbad nabi maxamed ma arinaya ti reer banomiyo arinaya reer banomiyaaba dhaaade inaan sibaaba ma ahayn marka marka waxay dha waad ka sheekaysanaysa sarifka dolarka miqumbar ee maanta suuqa caanuhu say ahaayeen hilibku see ahaa ila dikri fascow ilaa dikrillah baa la yidhihe ma ilaa cantara baqash baa la yidhi walidaalika khudbadii xajaaj iyo reer banu umeye bacdu salfi salm markay bilaabato waxay bilaabi jireen quraan akhris iyo sheeko inay sheekaystaan xadiidkii hebel baldiyareeri kasii daabalaada see banxad haysaa markii la wadi waxay dhaheen ilahay wuxuu nayay dikri dhegaysti ee regaysi iyo harowsi dhegaysi ilaah nama dhihin khadiibku markuu meeshaa fil hadduu regaysi bilaabo maxaa kuu furan watsapkaada la kala baxa meelay kula gaadhaba leannu dikri baa loo baahaya ummadda laguma ciyaaro almuhim labada xadiid waxaa dhegaystay culummada qaba qiraa'adu salaaddu hadday jahriya tahay imaamkaa la dhagaysan labada xadiidna waa ku cad yihiin cilada lagu eedeeyeyna culummadu si fiican bay oga jawaabeen intaa balcaawa aan ku dayno waxay la tahay mise waxbaa dhiman xadidka waxbaa ka dhiman xadana isxaaq ibrahim wabn abi cumar isxaaq ibrahim abu isxaaq rahuya وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد بن عروة اليماني عن قتادة بن دعامة السدوس هذا الإسناد sanadkan ku tabiibisbhada wa la ishaaraya sanadkii ahaa qataada can yunis bni jubayr can xitaan bni cabdillahi araqaash can abi muusa alashcari baa loo jeeda wa qaala fi اlxadiii qaa'ilku waa macmar macmar baa soo korray can qataada so sidaa ma aha wa qaala macmar fi lxadiii wuxuu ku dara asagu faina allaha subxaanahu wa tacaala qadaa wuxuu xukumay calaa lisaani nabiyihi nabigiisa carabkiisa uu ku dareeriyey samica allahu alla ha ajiibo oo ducaah ama khabaroo alla wuu ajiibaah liman oo liman xamido axadkii ku mahadiya wallahu subxaana wa tacala aclam